asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lixaad ee kitaabka kitaab tawxiid lishaykh moxamed ibn cabdilwahaab alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin sali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu ducaai ilaa shahaadati shahaadati laa ilaaha ila allah wuxuu baab u yahay yeedhitaan laysugu yeedho oo dadka loogu yeedho ilaa shahaadati qiritaan ay qiraan laa ilaaha ila allah bilxaq lagu caabuday inuusan jirin alla mooyaane arrinkaas ay qiraan ay ogolaadaan ay rumeeyaan in dadka loogu yeedho ayuu baab u yahay macnaheedu waxa weeye markuu sheekhu tawxiidka soo sheegay tawxiidku fadli buu leeyahayna soo sheegay shirkiga oo kasoo horjeeda in laga cabsado oo laga taxadarana uu kasoo hadlay ayuu halkan waxau doonayaa inuu nagu baraarujiyo inaysan ruuxa intaa keliya ku filayn tawxiidkii baan gartay fadligiisii baan gartay shirkigiina waan iska jiray intaa keliya kuguma filla waa in lafahaaga iyo naftaada markaad intaa geliso kadib waa inaad isu taagto ood mabdaa isaga u khidmayso ood isku daydo inaad dadka ugu baaqdo ood gaadhsiiso taasuu macnaha ka hadlaya yacni lafahaaga inaysan ku gaabanin waa in tawxiidkii wixii aada fahantay aada gudbiso dadka aada gaadhsiiso taasaa macnaha uu baabkan u sameeyey baabu ducaa wuxuu baab u yahay adducaa u yeedhitaan loo yeedho oo dadka loogu yeedho ilaa shahaadati laa ilaaha ila allah qiritaan iyo ogolaansho la ogolaado mid xaq lagu cabuday inuusan jirin alla mooyaane subxaana watacaala mabda'aas oo la qiro in dadka loogu yeedho wa qowli llahi tacaala buu baab u yahay qul waxaad tidhahdaa nebigow haadihi midani sabiilii jidkaygii wey adcuu waan yeedhi ila allahi ilaahay baan ugu yeedhi dadka calaa basiiratin cilmi dushii calaa basiiratin cilmi dushii xaal aan ahay basiiro dusheed ana aniga ayaa u yeedhi dadka ugu yeedhi iyo waman cidda ittabacanii iraacay aniga inta iraacdayba dadkaanu u dhawaaqiyo xagga ilaahay ugu dhawaaqi annaga oo cilmi ku dul sugan iyo garasho iyo aqoon wa subxaana allah ilaahay baana naasahan oo ceeb oo dhan ka hufan iyo waxaan qabanin wamaa ana aniguna ma ihi min almushrikiina kuwa ilaahay wax la wadaajiya ka mid ma ihi saasaa nabiga dheh la yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh macnaha aayaddu dhowr mabda' bay sheegto ka koobaadi waxa weeye dariiqada nabiga sal lla alay waslam iyo jidkiisu waxa weeye in dadka xagga ilaahay loogu yeedho subxaana wa tacaala adcuu ila allah yani mabdaa dacwada oo dadka in khayrka loo sheego xumaantana looga digo oo laga celiyo mabda'aas in la xambaaro waa jidkii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayhi iyo intii nebiga raacday salawatullahi waslamu caleyh jidkoodii wey dacwada waa jidkii nabiga sal lla alay waslam iyo jidkii atbaacdiisa wey sidaas weyaan ayib mabdaa labaad ee ay tilmaamayso ayaddu waxa weeye dacwadaasi waa dacwo ku salaysan cilmi iyo garasho yacni ruuxa daaciga ah ee dadka ugu yeedhaya xagga ilaah diinta ilahay inay qaataan ugu baaqay cilmi iyo garashu uleeyahy wuxuu dadka ugu yeedhaya jaahil ma aha waa shardi calaa basiiratin ayuu ilaahay subxaana watacaala ku xidhay ayib basiiradaa iyo marka garashadaas ma aha sharciga keliyata inuu garanayo lagama wado waa inuu axkaamta sharciga garanayo oo kitaabka iyo sunnada uu garanayo khaasatan mas'aladaa marka dad markaa uu dadka ugu yeedhayo waa inuu aqoon u leeyahay taasi waa mid ta labaad waxa weye dadka uu wax ugu yeedhahaye ee uu hadalka u jeedinayo waa inuu garanayo oo yaqaano iyagana macnaha dadka isku daawo ma isku cudur ma hayo isku daawona ma qaataan isku mustawana ma aha isku fahamna ma aha isku bii-ana ma aha dadku waa kala gedisan yihiin nin walba marka waxbaa u qalmo qaab mucayanoo uu wax ku qaadan karaa jira marka dadka uu wax ugu yeedhayana waa inuu basiiro iyo aqoon u leeyahay midka yani waxa weeyaan christanka catholiga ah qaab baa loola hadli yani dariiqo mucayan iyo jid mucayana ah lagu lagu cilaajin oo lagu daaweyn ka caamayga ah ee diinba aan lahayn oo risaalaadka o dhan aan qirsanayn qaab kalaa loola hadliyo ka gedisan kaa qaabkiisa ka muslimkee caasiga ah ee khaldan si aan labadoodaaba ka gedisan baa loola hadlay waa inuu marka garanayo isagaan sii kala gedisan oo ka reebaadiyaha ah qaab baa loola hadlay ree magaalka thaqaafada le qaar baa qaab baa loola hadlay marka waa inuu garanayo dadka dacwada u wajahayana waa inuu basiiri iyo aqoon uleeyahay ta kaleeto usluubka iyo qaabka uu u marayana waa inuu basiiri iyo aqoon uleeyahay usluubka u marayo iyo jidkuu u qaadayay doonayo inuu ku qanciyo ee mabda'an kaga dhaadhiciyo iyadana waa inuu aqoon iyo garasho uleeyahay sidaasay culimadu leeyihiin khaasatan sheekh ibnu cuthaymiin ayaa arrimaha tirinaya sheegaya marka dacwadaas la-aanteed marka koobaad oo mabda'a koobaad ay aayaddu ka hadlaysaa dacwadaas hadduusan ruuxu isu taagin oo uusan macnaha waxa weeyaan u qumin oo dadka tawxiidka iyo diinta uusan ugu yeedhin waa la haystaa berrito dadka khasaaray siduu kaga badbaado way adag tahay maxaa yeelay ilaahi subxaana watacala waa ka odhanaya walcasri ina alinsana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri arkaanta iyo tiirarka badbaadada khasaarada lagaga badbaadi waxaa ka mid a inaad dadka khayrka iyo wanaagga u dardaaranto oo dacwada ilahi subxana watacala aad isu taagto shay naafilo iska sunnaa ah ma aha waa shay waajibo wey waa inaad yani guddoonsato oo tuun saarato wey arrinta iyada waxay dhib leedahay iyo waxay kharash ubaahan tahay iyo waxay yani waa caqliyad ubaahan tahay waxay waqti ubaahan tahay inaad la timaadaa loo baahanya talabaadna waa inaad aqoon leedahayo aqoontaadu ay gaadhsiisan tahay <coughs> yani heer aad dadka wax u gudbin karta macnaha khaasatan masalada marka aad ka hadlayso calaa basiiratin shardi waay jahil adoo ah dadka inaad u yeedho lama doonayo waa khalad wey inaad dadka jahli aad macnaha wax wey daaci ugu noqoto maxaa yeelay aljahilu yufsidu akara mima yuslix ruux hadduu jaahil yahay inta uu bi'inayo ayaa waxay ka badan tahay intuu hagaajinayo waxaa laga yaabaa inuu diinta toos isleeyahay ha ahaatee oo dadka tawxiid ugu yeedho shirki inuu dadka ugu yeedhayaabaa laga yaaba waxaa laga yaabaa dadka daaco ugu yeedha inuu isleeyahay iyo itibaacu rasuul sal lay waslam haddana bidca uu dadka ku kuwadaa laga yaaba leannahu laa yacrif jaahil waay marka shari wey dacwada waxaa shari ah an yakuna caaliman lima yadcuu ilayhi wuxuu dadka ugu sheegayo waa inuu ruuxu garanayo wey arrinkaasi rasuulka sal ly slam tilmaantiisa weeye iyo inta raacday tilmaantooda mabda'a saddexaadi waxa weeyaan nazhid ilahay uu isnazahayo subxaana wa tacala wasubxaana allah ilaahay baa hufano ceeb oo dhan buu ka fog yahay ilahay iyo waxaan qabanin shirki ilaahay addoommadiisa wax lala wadaajiyo waa ka hufan yahay ilaahay oo caruur iyo haweenayd iyo loo sheegoo la aflagaadeeye waa ka hufan yahay ilaahay oo subxaana wa tacaala naqsi iyo kala dhimana nagu sheegay waa ka hufan yahay wax alla waxaan qabanin oo dhan ilahay waa ka hufayaya subxaana watacaala waa ka fogya wamaa ana min almushrikiina gaaladana kamid mayi gaalada kamid mayihi macnaheedu waxa weeye yani mabda ahaan kaga mid mayihi oo mabda nagama dhexeeyo mabdii ku kala tagni qalbiga iyo xubnaha iyo dhaqanka kulli ku kala tagni deegaan ahaanna uga mid mayihi weeyaano inayba dantu kugu qasabta mooyaane gaalada inaad deegaanka uga tagtood ku faaruqdo oo deegaankooda aad ka tagtahay waa masale waajibo wey wamaa ana min almushrikiin oo sawaadkooda aadan badinin sawaadkooda iyo yani waxa wey muuqaalkooda inaadan badinin sidaas wey macana wa qawli llahi tacala buu baabaya qul waxaad tidhahdaa haadihi midani sabiilii jidkaygii wey waa diinta uu tilmaamaya jidkaygii waa kaa adcuu waan yeedhi dadkii baan u yeedhi ilallahi xagga ilahay baan ugu yeedhi ilallahi waxaa laga qaadanayaa yani dadka ducaada ee mabda'a islaamka xambaarsan baa laba qeybood ah daacin ilaa ila allah wa daacin ilaa hayr illah mid ilaahay dadka ugu yeedhahayo iyo diintiisa oon dan kala wadanin oo mukhlis ah iyo mid ugu yeedhaya addoommada cid aan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala lafihiisuu masalan dadka ugu yeedhaya in isaga la qadariyo oo dacwadan taata uu ku dhex jiraba danta uu ka wata waxay tahay inuu sharaf iyo qadarin ku gaadho iyo shuhro waa daacin ilaa nafsi saas daraaddeed baad arkaysaa markii amarkiisa la diido iyo talo uu soo jeediyey masale uu soo jeediyey buu xanaaqi sharciga haddii meel lagaga dhacana xanaaqi maayo liannahu kaana yadcuu ilaa nafsihi lafihiisa unbuu wax la rabay ama ma ahe wuxuu wax ugu yeedhayaa sheekhkiisa in la ictiraafo ama madaxweyne iyo dawlad buu ka socdaayo saasuu dacwada ugu soo gabaani yadcuu ilaa gayri illahi wey ama yadcuu ila allah waxa weeye waa ruuxa mukhliska ah daacadda ah dan kale aan kala hayn dacwadan addoommada ilaahay inay hanuunaan isagoo xilka ilaahay saaray inuu guto ajirna ilaahay agtiisa uu ka helo subxaana wa tacaala intaa wax u dheer ma uu jira wy maana marka adcuu ila allah xagga ilahay yani ilaa diin illah diinta ilaahay baan dadka ugu yeedhaya keligii calaa basiiratin xaal aan cilmi iyo garasho iyo aqoon ku dul sugnahay oo jahli uusan iga haynin saas daraaddeed baa waxaad garan kartaan itijaahaadka hadda yani dacwada lagu magacaabo qaar badan oo ka mid a ah, waa itijaahaad garab marsan qaabkii nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh sida itijaahan dacawiga ee qolyahan tabliiqa oo kaleeto waa itijaah khilaafsan weye nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh qaabkiisii dacwada uu waday ficlan maxaa yeelay dhowr siba waa ku khilaafsan yahay marka koowaad weeyaane waa itijaah mabniyun cala aljahli waa itijaah ku salaysan jaahilnimo iyo garasho la-aan iyo aqoon la-aan ku salaysan maxaa yeelay dadka inta badan u wareegaya qaaradaha ku wareegayay ma yaqaanaan kitaab walaa sunno intooda badan ma yaqaanaan bal iskabadaa inuu macnaha aayadda ama macnaha xadiiska garanaye xataa aayaddii buusan karin oo sixi karin akrinteeda ama xadiidkii buuna akrintiisa sixi karin inuu luuqad kaloo markaa isagu u dhashay oo yaqaano oo wax ku sheeg sheega mooyaane haba yaraatee xataa waxa weye lafdigii nusuusta xataa ma keeni karo isagoo saasoo haddana qaaradaha yani isaga gooshiyo dacwa wadaa buu leeyahay oo dacwaha lafadii lafihiisa muxuu ku fuli waayo waxbarto marka xilkan intaadan guddoonsanin oodan waa inaad waxbarato wey itijaahaasi marka aayadda waa garab marsan yahay waana khaldan yahay dadka in loo sheegana waa laga maarmaan saa daraaddeed baa waxaad arkaysaa yani iyagoo ducaad ah oo dacwo u socda ayaa haddana lifarti jahlihim jahligaa daraaddiibay shirkiyaad iyo khuraafaad fara badan baa la urursan maanta waxay iska noqotay yani waxa weeyaan asuufiya bilibaasin jadiid suufiyadii oo dhar cusub kusoo baxday wey weji cusub la timid leanna waxa weeyaan annaga waxaa nala joogtay niman la yihahda qaadiriyo ayaa ugu weynay qaadiriyo baqaayaadkeedii odayaashii ka hadhay ee tawxiidku kari waayey tabliiq bay noqdeen ma isnacaan oo isdiidaan ma tawxiid iyo khuraafaad baa meel wada gala ta labaad masaajidda ay gacanta ku hayaan iyo meelahay joogaan iyo meelaha isugu imaanayaan kelimatu tawxiid iyo laa ilaaha ila allahu baa sharxi lagaa yeeli maayo kaana dhegaysan maaya mana ogola oo laa ilaha ila allah sharxideeda waa diinta asalkeeda iyo waxu waxyaalo badan oo la qarsanahayo u qarsoon naqshabandiyo dariiqo la yidhaahdo oo ka jirta bakistan iyo yani eshiyada ka jirta oo sida qaadiriyadoo kale ah yay eshiyiintaasi u badan yihin waa sida qaadiriyadoo kale marka qaar naqshabandiye ah iyo qaar qaadiriye ah iyo qaar duruq kale ah waxyaalaha isdiirdiirsaday wey weji cusuba marka suufiyadii doonaysa inay isku abaabusho weye yaa lagu kadsoon dadkana in looga digo masale laga maarmaan awey ah waa itijaah dacwey hadday suufiya intay kacdo ay dadka dacwo gaadsiinayso ma ku noqonaysaa dacwa wadnaa mise mabda dadka gaadsiinayaan baa la fiirinaya marka masaladaasi masale khaldan waana itijaah khaldan garab marsan nabiga salawatullhi wasalaamu calayhi wejigiisa iyo dariiqadii dacwada uu dadka ugu yeedhi jira waxaa la barto markaa kadib dadka diinta loogu yeero bal waxaad arkaysaaba waxay yasayaan oo quursanayaan dacwada masaajida ka socota dadka diinta la baraya waa quursanayaan ardaydii dugsiyada dhiganaysa iyo macalimiintii baa la kaxaynoo soo baxa kaalaya dacwo soo wada oo miday wadaan maxaa ka weyn dadkii diinta barayaan sidaas way masle khalad w masladaas khaldan wey calaa basiiratin taasu macnaha waxa uu ka baxay ana aniga ayaa dadka macnaha basiiro ugu yeeri iyo waman itabacanii ciddii iraacda wa subxaana allahi ilaahay baa hufan oo ceeb oo dhan iyo dhaliil oo dhan iyo waxaan qabaninba ilaahay baa ka bog subxana watacala ka hufan wamaa ana aniguna ma ihi min almushrikiina kuwa ilaahay wax la wadaajiya kuma jiro kamidna ma ihi saa dheh baa la nabiga salawatullah waslamu calayh wacan ibn cabaasin radi allahu canhuma ana rasula lahi sal lay slam nabigu lamaa bacata markuu diray mucaadan yani waxay la tahay aayaddu udcuu ila sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana xikmadaasi waa xikmadaasi yani waxa weyaan macaanidaaso dhan bay keenaysa calaa basiiratin iyo xikmadaasi waa isku macno dhow can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku lamaa bacata markuu diray mucaadan mucaad markuu diray ila alyaman yeman markuu nebigu mucaad u diray ayuu qaala wuxuu yihi nabigu sal lla lay wasalam inaka adigu mucaadow ta'tii waa tegi qawman dad baad u tegi oo min ahli lkitaabi reer reer kitaab ah qolyihii kitaabka lahaan jiray dad ka mid a ah, yaad meesha ugu tegi doonta waa yahuudiya nasaaro falyakun ha ahaado marka awala maa shayga ugu horeeya ha noqdo oo tadcuuhum aada ugu yeedhi ilayhi xaggiis shahaadatu an laa ilaaha ila allah ha noqdo intaas shahaadatu an laa ilaha ila allah qiritaan la qiro mid xaq lagu caabuday inuusan jirin ila allahu alla mooye arrinkaasi dacwadaada ku bilow oo dadka halkaa ka gal shayga ugu horeeya idin dhex mara kaa ha noqdo wa fii riwaayatin waxay ahayd ilaa an yuwaxidu ullah ilaahay inay keli yeelaan shayga ugu horeeyeed ku bilowda ha noqdo fa inhum iyagu ataacuuka hadday ku yeelaan lidaalika arrinkaa hadday kaa yeelaan oo kaa qaataan oo tawxiidkii ah fa aclimhum ogeysii ana allaha alla iftarada calayhim inuu ku waajib yeelay hamsa salawaatin khams salaadood shan salaadood fii kulli yawmin wa layla maalin walba iyo habeen walba yani iyo maalintiiba shan salaadood ilahay inuu ku waajibiyo u sheegay hadday tawxiidka kaa yeelaan fa inhum iyagu ataacuuka hadday kaa yeelaan lidalika kaa hadday kaa yeelaan salaadiina hadday kaa yeelaan fa aclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha alle iftarada calayhim inuu ku waajib yeelay sadaqatan sako oo tu'khadu laga qaadayo min agniyaaihim kuwooda waxhaysta oo fa turaddu lagu celinayo calaa fuqaraa'ihim kuwooda danleyda waxba haysanin fa inhum iyagu ataacuuka hadday kaa yeelaan lidaalika arrinkaa oo sakadiina ay qaataan oo rumeeyaan oo guddoonsadaan fa iyaaka iska jir adigiyo waxaan u kala digayaa wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa ugu wan wanaagsan sakada markaad ka qaadayso xoolahooda kuwa ugu wan wanaagsan ee haldoorka la dhao ha ka qaadi wattaqi iska ilaaliy oo iska jir buu nabigu ku yidhi sal ly slam dacwat almadluumi ninka laga gardaran yahay habaarkiisa iska jir maxaa yili fa inahu amar iyo shanigu wuxuu yahay laysa inaysan ahaanin baynaha kaa habaarkiisa iyo wa bayna allahi ilaahay dhexdiisa xijaabun wax astura uma dhexeeyo wax teeq ah oo ruuxa laga gardaran yahay habaarkiisa iyo ilaahay u dhexeeyaay ma uu jireen toos bay ilaahay u gaadhi subxaana wa tacala waana la aqbali wey macana akhrajahu xadiidka waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim baa soo saaray mucaad nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu diray sanadkii tobnaad intuusan xajatulwadaaca nabigu aadin salawatullahi wasalaamu caleyh ayuu yaman u diray isagoo mucallim ah oo daaci ah oo dadka khayr inuu soo baro loogu talagalay yuu yaman u diray nabigu sal lla alay waslam kadibna waa kii ka dabadiri jiray nabigu sal lay slam abu muusa alashcari mise abu muusa alashcari baa ka horreeyey abu muusa iyo isaga ayuu iska daba diray yaman baa labadoodaba loo diray waa kii nabigu jiray sal lay wasalam isyeela oo ha iskhilaafina oo dadka u fududeeya oo ha ku cuslaynina oo u bishaareeya oo dadka ha didinina waa kii nabigu sal lay slam dardaaranka ku diri jiray markuu diray nabigu sal lay wasalam mucaad wuxuu u sheegay dadka ka horeeya cidday yihiin dadka ka horeeya wuxuu ku yidhi dadkaad ugu tegi doonto yeman maxay faa'iideynaysaa waxay ahlulkitaab weeye mar hadduu nebigu yidhi salawatullhi wasalaamu caleyh mucaad wuxuu gartay nimankuu ku socdo cidday yihiin mabda ay rumaysan yihiin meesha laga geli lahaa meesha laga weeriri lahaa mabda laga baabi'in lahaa waxaasuu ogaaday waa midaan hadda sheegayno ninka daaciga ah waa inuu garto dadka wax u sheegayo iyo meelaha ay ka bukaan leanna dakhtarku dhakhtar wey ninka daaciga dhakhtarku waa inuu ogaado oo tashkiisiyo marka hore cudurka cudurka markuu ogaado kadib unbuu daaweyn karaa macnaha markaad ogaato meesha ay dadkani ka bukaan yaad markaasi nusuusta kitaabka iyo sunnada uga keeni kartaa wixii daaweyn lahaa macnaha saas wey marka ahlulkitaab wey waa yahuud iyo nasaaro wey maxaa yeelay meesha la yidhahdo yemen waxaa u badnaa yahuud iyo nasaara u badnay way deganaayeen niman kaloo mushrikiin oo yahuudna ahayn nasaarana ahayn laakiin labadaa qolaa u badnayd oo iyagaa ka talin jiray mar yahuud baa qabsatay mar nasaara qabsatay ila airi yahuud way deganaan jireen mana degaan bay ku ahay lakiin nasaaradaa u badnayd oo haysan jirtay marka qolyahaasaad u tegi doontaa buu nabigu ku yihi salawatullahi wasalaamu calayh ayib haddaad u tagto maxaad ku bilaabi waxaad ku bilaabi ha noqoto tawxiidka halkaasaa wax ka bilowdaan oo dacwa ka bilaabataa oo sixitaan ka bilowdaa oo dagaal ka bilowda meeshaa ka bilow buu nabigu ku uhi salawatullahi waslamu caleyh xataa salaadii waa la dambaysiyey ukaadi baa layidhi bal tawxiidka horta ka dhaadhici oo ilaahay inay keli yeelaan oy keligii wax u ogolaadaan oo waxyaalahay ku garab wadaan ka daayaan taa horta ogolaysi taa ha ogolaadeen waxay ku tusi oo laga qaadanayaa xadiidka mucaad dacwada tiirarka ugu muhiimsan ee la doonayo inay ka tilaabo qaado inuu yahay dadkoo tawxiidka laga soco dadkan hadda yani muslimiinta khaasatan ee dacwadu yani loogu yeedhayo wax la barayahay ficlan ahlulkitaab ma ah mushrikiinna ma ah laakiin diintoo dhan baa dadkii dadka jahli kaga dhacay oo dhaawaca gaadhay oo naqsi gaadhee tawxiidku waa qeybtii ugu muhiimsanayd ee sixitaanka lagu bilaabi lahaa way qaybtii ugu muhiimsanayd ee ummadda sixitaankeeda laga bilaabi lahaa wey maanaa saas weyaan dacwadu waa inay la dagaalanto duruqda suufiyada ah waa inay qubuurtii cibaadadeeda la dagaalanto waa in ilaahi subxaana wa tacaala qeybkii oo wax loo sarfinayo cibaadaadkiisa la siinay waa inay la dagaalanto waa inay ummadda halkaa ka dhistoo kasoo saxdo wey falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah saas way macana haddayse garab marto oo ay ku mashquushto waxa la yidhahdo tarbiya nafsiya lafahaaga tarbiyeeyo cibaadaad iyo yani waxa weeyaan salaatuleyl iyo halkaa lagu mashquulo qaar noocaasa iska jira ama ma ahe dawladaha iyo siyaasadda ay wax ka bilowda sida tijahaadkan ikhwaaniga ay u badan yihiin taqriiban oo dadkii uun halkaa uun dawladbaa maqan laydhaah qaabkii iyo dariiqadii loo soo dhisi lahaana ay maqanta tarbiyadii dadka laga tago khuraafaadkii iyo tawxiidkii in laga soo saxo macnaha waxa weeye laga tago oo laga bilaabo uun looltan dawladaha ha lala galo mudaaharaad ha lagu kiciyo yani doorashooyin ha la galo haweenka macnaha waxa weeyaan kaalintay ka geli bulshada halka un haddii laga bilaabona waa dacwo khaldan wey iyado labadaa dacwo waa laba dacwo khaldan wey dacwada saxda waxa weeye waa dacwadii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh kitaabkii sunnada ay kutusayaan oo ah ummadda in marka hore lasoo dhiso ummaddani markay tawxiidka ka dhisanto akhlaaqda ka dhisanto oo ay iyadu noqoto ummad goonideeda u taagan oo mabda-iyan u taagan markaa dawladii weyba isaga dhismi laakiin haddii guri aan aasaaskiisa aadan soo dhisinun kor iyo saanqaadkiiun haddaad dhisaysahay weligii weligaa wax kuu dhismi maayaan kaas isaba way uun kaa dumi macna marka waa dariiqada saxda ah in dadka dacwada looga bilaabo tawxiidka wey sidaasaa nabigeenu salawatullahi wasalaamu caleyh uu dadka ducada u dardaarmay riwaayada marka odhanaysa shahaadatu an laa ilaha ila allah iyo ilaa an yuwaxidu llaha waa isku macno wey labadooduba isku macno wey maana ayib hadday saa yeelaan oy kaa yeelaan oy tawxiidka qaataan salaadii baa ku xigto tiirkii labaad iyo arkaanta islaamka ka mid oo la bari yani loo sheegi salaadna waajib bay idinku tahay habeenkii iyo maalintiiyo shan salaadood baa waajib idinku ah hadday yeelaan yaa zakada loogu dari bal siduu nebigu u kala tartiibiye ufiirsa salawatullhi wasalaamu caleyh adoon tawxiidba dadkii ka sixin haddaad salaad ka bilowda ka war soo xadiidka ma garamarsanid haddii adoon salaad ka sixin aad tidhaahdo war zakada hala bixiyood halkaa ka bilowdood isku mashquuliso juhdigaaga ku bixiso oo tawxiidkii ka tagto salaadii ka tagtana ka war soo ma khalday wixii kale kasii xag jirana waaba kasii xag jiraan saas way maanaa say jirarku u kala weyn yihin arrimuhu u kala muhimsan yihin baa loo kala horumarin maxaa yeelay tawxiidku inuu muhim yahay waxaad ku garan kartaan oo kulli ka wada muhimsan yahay waxa weeyaan addoonka badbaadadiisa bal u kaadi adduun wax la noqdo iyo dawlad la gaadhay iyo bulsho dhisantay intaan la gaadhay addoonka badbaadadiisii cadaab ilaahay uu ka badbaadi lahaa iyo kuwaritaankiisa tawxiidkaasi ku xidhanta markaad marka suufiyadii iyo shiicadii iyo khuraafadii iyo balaayo o dhan isku xaadqaadayso eed leedahay urur siyaasi aan ahay oo siyaasad baan u ololaynaya dadkana aad leedahay ha laga qariyo yaan loo sheegin oo waxankadaas wuu kala didine ha laga daayo nin walba wixiisa ha wato oo ha laga aamuso dadkan macdaab baad ugu sabab noqonaysa ma ku danaysanaysaa mise iyagaad u danaynaysaa waa su-aal ayaga haddaad u danaynaysa waxay ahayd inaad tidhaahdo war dadkan cadaabka ilahi waa in laga badbaadiyo waa in tawxiidka loo soco si aysan cadaabka ilahi ugelin subxaana wa tacaala haddaad iyaga u danaynayso haddaadse ku danaysanayso war waxaad doontaanba qabe laakiin tayda ii gaadha wey manaa i gaadhsiiyo iriixa saas way macnaha ujeedada marka waa in dadka halkaa laga soo saxo mabda'aasi waa mabda biyamka dhibcaana wey oo aan muran ka taagnayn oo asaasi ah wey dad aan cilmi lahayn oo garasho lahayn unbaa buuq iyo or kiciya macnaha sidaasuu marka nabigu uu kala tartiibiyey salawatullhi wasalaamu caleyh hadday zakada qaataan sakadii baa marka la faahfaahiyo waxaa la yidhi waa xoolo laga qaadayo dadkooda wax haysta ma aha inuu nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh xoolahooda wax ku fali ama ilaahayba uu wax ku fali subxana wa tacaala ee iyaga dhexdoodiiba takaaful ijtimaaciya waxaa la yidhahda isku noolaasho bulshadu inayd isku noolaataad rabaayo kaa baahan la qabto gacanta lasoo qabto saas daraaddeed baa zakada ilahay u waajibiyay subxana wa tacala kuwa waxaystaan laga qaadiyo isla idinkii baa laydinku celinoo kuwa aan waxaysanin ee idinka idin ka mida ah, bulshada ka mid a ah, baa dib loogu celinayaa sidaas way maana hadday yeelaan oo zakada yeelaan waxaad iska jirtaa buu nabigu uri salawatullahi wasalaamu caleyh xoolahooda kuwa ugu wan wanaagsan macnaha ruuxa zakada uruurinaya soo qaadaya xoolaha intuu dhex maro neefka haldoorka ee ugu fiican inuusan kala bixin wey karaa-ibul amwaal waxaa la yidhahdaa xoolaha kuwooda ugu fiican oo xagga caanaha ama xagga quruxda ama xagga buurnaanta manaaficda noocaas oo kale ah kuwa ugu sitee safka hore ah inuusan xoolaha ka guranin oo zakaan u qaadin sidoo kale waxaan la ogoleyn kuwa ugu hooseeya in lasoo marana lama ogola waxaa la doonayaa in dhexdhexaad xoolaha qeybta dhexdhexaadka ah in macnaha zakada loo qaado saas wey macnaha maxaa yeelay haddii dadka xoolaha kore laga qaaday ugu fiicfiican waa dulmi wey dadka saa loo dulmiyeyna hadday ilaahay baryaan oo gacmaha taagaan oy habaaraan ruuxii xoolaha ka qaaday ilaahay wuu ka yeelay subxana wa tacala maxaa yeelay sideedaba ruuxa laga gardaran yahay hadduu ilaahay baryo subxaana wa tacaala oo ruuxii u habaaro ilaahay subxaana wa tacaala ducadiisa iyo baryadiisa ama habaarkiisa waa laga aqbali marka iska jir dadka habaarkooda yuusan kugu dhicin xoolaha kuwooda wan wanaagsan ha ka qaadin ugu fiican macnaha kuwa dhexdhexaadka kasoo qaad wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal lay slam nabigu lamaa bacata markuu diray mucaadan mucaad markuu diray ila alyamani yaman markuu u diray qaala nabigu wuxu yuri sal lay slam inaka adigu mucaadow ta'tii waad u tegi qowman dad baad u tegi oo min ahli lkitaabi reer kitaab ah dadkii kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaaro wey kitaabtii hore ee tawreed iyo injiil ah dadkii horay loo siiyey qaar ka mid a ah meesha degan kuwaasaad u tegi falyakun ha ahaado marka awala maa shayka ugu horeeya ha noqdo shaygaasoo tadcuuhum aada ugu yeedhi ileyhi xaggiisa shahaadatu an laa ilaaha ila allah qiritaan la qiro mid xaq lagu caabuday inuusan jirin alla mooyaane arrinkaasi ha noqdo ka ugu horreeyaad ku bilowdo wa fii riwaayatin waxaa yidhi ilaa an yuwaxidu allaha inay ilaahay keli yeelaan inay ilaahay keli yeelaan ha noqdo shayga ugu horreeya eed ku bilowdeed macnaha waxa weeye baritaankiisa iyo ka dhaadhicintiisa iyo usheegitaankiisa ku bilowda fa in iyagu ataacuuka hadday ku yeelaan lidalika arrinkaa hadday ku yeelaan oy kaa qaataan weeye tawxiidkii oy ogolaadaan aclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha alle iftarada calayhim inuu ku waajib yeelay khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yawmin wa laylatin habeen iyo maalin walba habeen iyo maalintiiba isla socdaba shan salaadood baa waajib ku ah waxaa laga fahmayaa salaad shantaa salaadood waxaan ahaynoo waajiba ma jiro waa sida raajixa salaada witirka ah waajib ma aha sida raajixa salaado kaleetana waajib waajib cayniyaa laga wadaa waajib kifaa'iya cayni buu qaysamaayo waajib kifaa'iya wa jiraa waa jiraa oo ummadoo dhan wada fuuli oo salaada sida salaatuljanaaza oo kale laakiin salaadaha kale oo dhan shantaa salaadood waxaan ahaynoo waajiba ma jiro saasu xadiidku cadaynaya waana sida raajixa fain hum iyagu ataacuuka hadday ku yeelaan lidalika arrinka hadday kaa yeelaan oo salaadii ay yeelaan waajibnimadeediiyo ogolaadaan fa aclimhum waxaad bartaa ood u sheegtaa ood ogeysiisaa ana allaha alle iftarada calayhim inuu ku waajib yeelay sadaqatan zake inuu ku waajib yeelay zakadaasoo tu'khadu la qaadi min agniyaa'ihim kuwooda wax haystaa laga qaadi faturaddu markaasaa la celini calaa fuqaraa'ihim kuwaa waxhaysaninee danleyda ah ee fuqaradaabaa dib loogu celinaya fuqaro keliyata zakada lama siiye maxaa iyaga keliya loo sheegay oo toddobadii qaybood ee kale inama sadaqaat oo kusoo arooray maxaa loo sheegi waaya waxaa iyaga loo sheegay iyagaa ugu muhiimsan uguna xaqnimo leh inta zakada la siiyo saa daraaddeed buu ilahay aayadda xataa iyagaa lagu bilaabay inama asadaqaatu lilfuqaraai wlmasaakiin iyagaa lagu bilaabay inta kale o dhan ayagaa uga xaqnimo leh iyagaa ka xiga macnaha fa inhum iyagu ataacuuka hadday ku yeelaan lidalika arrinka hadday kaa yeelaan oo arrinkaa ay qaataan zakada ah fa iyaaka waxaan u kala digayaa adiga iyo wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa ugu wan wanaagsan xoolaha kuwa ugu fiican inaad ka qaado iska jir wey wattaqi iska jir dacwata almadluumi ruuxa laga gardaran yahay habaarkiisa iyo baryadiisa ilaahay uu baryayo iska jir oo iska ilaali yani wixii kuugu sabab noqon lahaa ee uu kugu habaari lahaa iska ilaali wey macanaa haddaad dhacdo ama aada khayaanto ama wax xaqdarra aad ka qaadaay sabab waxay u noqonaysaa inuu ku habaaro hadduu ku habaaranayo ilaahay subxaana wa tacaala iyo habaarkiisa looma dhexeeyo toos ba ilaahay u gaadi subxaana wa tacala waana laga aqbali fa inahu amaya shanigu wuxuu yahay arrintu waxay tahay laysa inaysan ahayn baynaha baryadaa dhexdeeda iyo wa bayna allaahi alle dhexdii xijaabun wax astura uma dhexeeyo wax kala teeda ninkaa iyo baryadiisa ninkaa baryadiisa iyo alla subxaana wa tacaala wax kala teedoo udhexeeya ma jireen toos bay ilaahay u gaadhay ilaahayna subxaana wa tacala waa ka aqbalaya marka iska jira wey dadka dulmigiisa ahrajaahu xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray oo wariye macnaha walahumaa waxaa usugnaaday bukhaari iyo muslim can sahli bni sacdin radia allahu canhu sahl bni sacdi waxay ka warinayaan ana rasuula lahi sal ly slam rasuulku qaala inuu yowma khaybar maalintii khaybar maalintii magaalada khaybar la dul fadhiyey wey ee nabigu doonayay salawatullahi wasalaamu caleyh inuu furto sanadkii toddobaad ee hijriga maalintii khaybar baa nabigu wuxuu yihi sal lla alay slam la uctiyanna walle inaan siini arraayata calanka hadan berito rajulan nin baan calanka u dhiibi waa calanka hogaanka ciidamada wey ninkaasoo yuxibu llaha ilaahay jecel warasuulahu rasuulkiisa jecel wa yuxibuhu llahu allana uu jecel yahay isaga wa rasuuluhu rasuulkiisuna uu jecel yahay nin ilaahay iyo rasuulkiisa jecel isagana ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin ayaan berrito calanka u dhiibi doonaa ciidamada hogaamin doona oo dagaal gelin doona bu nabigu sal lay wasalam yaftaxu llahu ninkaasoo ilaahay uu ku furi calaa yadayhi labadiisa gacmood dushooda ayaa magaalada khaybar lagu furi oo macnaha waxa weeyaan guusha la gaari doono isagu ilahay sabab uga dhig fa baata annaasu dadkiibaa marka baryay habeenkii baa la baryey iyo duurkuuna ayaga oo dhex gelaya laylatahum habeenkoodii habeenkaasu yaa dadkii waa la seexdayoo waa la baryey ayaga oo dhex galay oo aada u muquurtay ka wada hadlay oo ka dooday oo ka niqaashay ninka uu berri noqon doono ilaan ninkaa waxaa loo sheegay tilmaan aada u cajab badan buu nabigu ku tilmaamay salawatulli waslamu caleyh waxaa looga markhaati kacay inuu ilaahay iyo rasuulkiisa jecel yahay waa bilad weyn wey waxaa kaloo looga markhaati kacay ilaahay iyo rasuulkiisuna inay jecel yihiin isaga talow dhinkaasi berritayuu noqon doonaa waa la isdhex marka habeenkii baa lagu baryey ayuhum koodii bay iyagoo dhexgelaya ayuhum koodii oo yucdaaha loo dhiibi doono calankii arrinkaa iyagoo dhexgelaya gelaya ayay ayay baryeen falamaa asbaxuu markay waabariisteen ayay hadow calaa rasuuli illahi sal lla alay waslam nebiga ayay kusoo kalleheen nin walba yaan lagaaga badinin buu leeyahy oo yaan lagaaga hormarin kulluhum dhammaantoodna yarjuu wuxuu rajaynayaa oo uu hunguriyeynayaa an yucdaaha calankaa in loo dhiibo berito in calanka loo dhiibi doono iyo hogaanka ciidamada ayuu nin walba hunguri ka qaba uu rajaynaya fa qaala nabigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam ayna caliyu bna abi aalib cali aawe cali marka meesha waa ka maqan yahay isagu raggii soo kallahay soo jarmaaday ma ahayn waaba iska maqayo waa xanuunsanaya cali awey buu yidhi faqiila waxaa la yidhi huwa nebiy huwa isagu nebiyow yashtaki wuu xanuunsanayaa oo caynayhi labada indhood buu ka sheeganahayaayo indhaha laga haya bukoonaa ku dhacday sida riwaayada muslim ay tilmaamayso qaala wuxuu yihi raawigu fa arsaluu ilayhi way u cidireen qaala nabigu wuxuu yidhi fa arsiluu ucidira ilayhi isaga yacni dad ha loo diro ha la keeno fa utiya bihi waa la keenay fa basaqa wuu tufay nabigu sal alay slam fii caynayhi labada indhood buu kaga tufay yani waxa weeyaan waxbuu ku akriyeyo markaasuu ku tufay nabigu salawatulli waslamu caleyh wa dacaa lahu nabigu waa u duceeyey fa bara'a markaasuu bogsooday kaan lam yakun sidii isagoo aysan ahaan jirin oo kale bihi isaga wajacun wax xanuuna isagoo uusan haynin oo kaluuba noqday fa actaahu markaasuu nabigu siiyey arraayata calanki yani markii uu nabigu ku tufayba indhihii guduudnaa iyo dhalxantii iyo xanuunkii iyo wixii weligiiba waxaad moodaa indhihiisa say u iftiimahayaan weligiiba inaan xanuunsan inuu xanuun soo marayba ma moodid macna saas markaasuu nabigu calankii gacanta ka saaray fa qaala wuxuu yihi nabigu sal lay slam unfud soco dhaqaaq wey calaa rislika tartiibtaada u dhaqaaq adoo waxba degdegin tartiibtaada u soco bui xataa tanzila ilaa aad ka degto bisaaxatihim duleedkooda ilaa aada ku degto reer khaybar duleedkooda ilaa aad ka degto tartiibtaada isaga soco ayib uma markaa kadib duleedkooda markaad degto udcuhum ugu yaadh ilalislaami islaamnimada ugu yaadh diinta islaamka u bandhigo tawxiidka qaata dheh reer khaybarow yahuud bay ahayeen wa ahbirhum waxaad u sheegtaa bimaa yejibu waxa waajibka ku ah calayhim dushooda oo min xaqi illaahi ilaahay xaqa uu leeyahay ah tacaala ku rahaaye fiihi islaamnimada dhexdeeda islaamka markay qaataan gudihiisa xuquuq badan buu ilaahay dushooda ku yeelan doonaaye taana uu sheeg xuquuqda iyada ah la socodsii fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay lian yahdiya allahu ilaahay inuu hanuuniyo bika adiga sababtaada rajulan nin inuu ku hanuuniyo waaxidan oo keligii ah ayaa khayrun fiican oo khayr badan laka adiga ku khayr badan min xumri nacam geela kuwiisa gudguduudan geela gudguduudan oo xoolihii carabta waaga ugu qiimo badnaa waxaa ka qiimo badan hal nin oo ilaahay subxaana wa tacaala adiga sabab kaaga dhigo inuu soo hanuuno hanuunkiisa ilahay sabab uu kaaga dhigo xadiidkan waa xadiid sahal ibnu sacad oo xadiid caan ah nabigu sal alay waslam maalintii khaybar khaybar waxay dhacday sanadkii toddobaad bay dhacday khaybarna waa magaalo madiine agteeda wey yahuud baana deganeenoo deegaan wahay sanadkii toddobaad buu nabigu qabsaday salawatullahi wasalaamu caleyh markii marka magaalada uu dul tegay nabigu sal alay wasalam ayaa caado waxaa u ahaan jirtay in uu ciidanka ciidanka calam buu leeyahy yani liwa calan guud oo abaanduulaha ciidamadu uu wado wuu jiraa haddana ciidamadu qaababkay u qaybsan yihiin iyo unugyadooda iyo macnaha waxa weyaan haddana ciidan walba calankoonayuu leeyahy marka calanka guud saas nabiga sal ly slam caadadiisii ahaan jirtay oo calanku waa ramzi waay yani waa astaan iyo calaamo wuxuu u yahay yani waxa weyaan ciidankaa iyo isku duubnaantaa iyo arrintaasuu u yahay macna marka sunadii nabiga sal lay slam iyay ka mid tahay mana marka nabigu sal lay waslam markuu damcay inuu ciidankii uu hogaankiisii cid u dhiibo ayaa waxa uu nabigu sal lay slam yidhi hadal ragga oo dhan ay u wada hanqaltaageen nin walba jeclaaday hadalkaasoo ah berrito calanka waxaa loo dhiibi doonaa nin ilaahay iyo rasuulkiisa jecel isagana ilaahay iyo rasuulkiisu jecel yihiin saasuu nabigu yihi salawatulli waslamu caleyh yani waa shahaado wey waa markhaati waa fadli aada u weyn wey maxaa yeele ruuxaasi munaafaq maaha markhaatina waxay u tahay inuu ahlu janno yahay maxaa yeelay ilaahay hadduu jecel yahay rasuulkiisuna jecel yahay waa mu'min oo iimaankiisu weliba uu dhab yaho daacad yaho saadiquliimaan ah oon shaki ku jirin arrintaasaa marka ragga saxaabada kulligood nin walba kiciyayo ugu hanqaltaagay ninkaas nebigu wuxuu ku sheegay salawatullhi wasalaamu caleyh isaga gacmihiisa in magaalada lagu furan doono sabab ilaahay uga dhigi doono dadkii marka habeenkii baa la baryay iyadoo arrintii laga wada hadlayo yaduukuuna bimacnaa yaquuduuna way yani ayagoo dhumbanhayo oo dhex gelaya oo ka wada hadlaya yaa la baryay habeenkii isaga ahaa waxaa laga doodayaa ninkan la siin doona calankaas talow yaa loo dhiibi doonaa nin walba wuxuu isku wadaa inuu isaga noqdo saasuu rajo badan ka qabaayo hunguriyeynaya si uu shahaadadaa iyo markhaati kacaa nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh u helo markaasaa lasoo wada kallahayoo nin walba yaa laga hormari bu nabigaa lagaga hormari salawatullahi wasalaamu caleyh waa maalinta uu leeyahay cumar radi allahu canhu ma axbabtu limaarata ilaa yawmaidin yani madaxtooyo iyo maamul inaan qabto ma aanan jeclaanin maalinkaa ka hor buuli maalinkaa lafteeda madaxnimada ma jeclo oo madaxnimo iyo dadka u tali hum gurigaa uma jeclaanahaye laakiin wuxuu u jeclaanayaa amaad shahaadadaa nebiga iyo markhaati kacaa ninkeedii noqotaa intaasuu u jeclaana laakiin saxaabada nebigu sal ly slam tartankan ay gelayaan iyo doodaa la doodahaya iyo kalahaada lasoo kalahayo jarmaadidaa iyo maaha inay jecel yihiin in abaanduulo cida laga dhigo oo wasiirka gaashaandhigga laga dhigo oo jago loo dhiibo jagooyin meesha laguma tartamayo dadkani waa dad aan jagooyin rabin wey laakiin masaladay u tartamahayaane tan loogu orotamayo waxa way waa taa cumar uu sheegayo nin walba wuxuu doonayay inuu noqdo ninkuu nebigu u markhaati kacay salawatullahi wasalamu caleyh intaasaa loogu xilan ilaa hadduu nebigu ku gaabsan lahaa berrito nin baan u dhiibi doonaa hogaanka ciidamada looma tartamin maxaa yeele waa mas-uuliyad waana takliif ee tashriif maah sideedaba mas-uuliyaddu waa xil lagu saare iyo culays lagu saare sharaf kuusoo hoyday ma soomaalida mafaahiimta ka khaldan bay ka mid tahay iyo dadka ehlmaadiga oo dhan mas-uuliyaddu sideedaba waa xil waaye waana culays iyo takaaliif waaye ee tashriif iyo shay qiimayn ah ma aha saa daraaddeed mafhuumkaasaa salafka agtooda yaalloy kaga carari jireen nin alla ninkii lagu soo sheegaba waa ka carari jire inayba macnaha ku laasimtay ku waajibta mooyaane ayib markuu waagu barya cali oo marka meesha aan joogin buu nabigu yuri sal alay waslam aawe cali bn abi aalib markaasaa lay nebiga wuu bokooraysan yahayo indhahaa laga hayaa indhuhu ka xanuunsanaya ha loo yeedha buu nabigu uri sal lay waslam cali oo la wadaa la keenay markaasuu nebigu sal lay wasalam indhaha kaga tufay markuu ku tufay waana u duceeyey nebigu sal lay waslam markuu ku tufayba cali indhihiisa waxaad moodaa weligood inayna bukoonin cuduru inuusan soo marin waxay ka mid tahay mucjizaadka nabigeena salawatulli wasalaamu caleyh muusan daawooyin siinin daawooyin iyo yani waxa weeyaan irbadku muusan dhufanin kiniinana muusan siinin sharoobana muusan siinin candhuuf buu ku tufay nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh tiibaa waxay ka dhigtay indhihiisii u sifaysay sidii weligood iyagoo wax soo barin oo kaleeto waa mucjizaadka nabiga sal alay aslam ayib markaasuu nabigu sal lay slam calankii u dhiibay cali cali markii calankii la guddoonsiiyeyna waxaa la yidhi dhaqaaq tartiibtaadaan u soco waxba hayswaalid hana degdegin baa la yidhi tartiibtaada soco saad usii socoto nimanka duleedkooda deg yacni saaxada waxaa la yidhahdaa meesha aan ka fogeyn deegaanka iyo magaalada iyo reeraha aan ka fogeyne inta badan maqasha iyo ay daaqdaaqda ee agagaarkooda ah yani meelaha duleedka ah agtooda deg wey maanaa ilaa aad halkaa gaadho tartiib isaga soco markaad u tagtana islaamnimada ugu yeedh nimankaas islaamnimada ugu yeedh manaa tawxiidka ugu yeedh waay tawxiidka ugu yeedho in ay ka tagaan mabaadi'doodii baatilka ahayd tan nebi maxamed salawatullhi wasalamu aleyh la yimidna ay qaataan u hogaansamaan taa iyada ugu yeedh inay qaataan macnaha ugu baan waxaad u sheegtaa weliba islaamka hadday qaataan xuquuq badan oo islaamka dhexdiisa ku jirta ruuxu markuu muslim noqdo dusha ka fuulayso ilahay kuleeyahay baa jirta keliyata waan islaamnay laydinka yeeli maayo waan islaamnay waa kelima duuduuban laakiin xuquuq badan bay leedahay oo xuquuqdeeda waxaa ka mid a salaadii waxaa ka mid a zakadii waxaa ka mid a xajkii waxaa ka mid a soonkii waxaa ka mid a inaad maxaarimtii waxyaalaha xaaraamtaa ka tagto dembiyada waaweyn inaad ka tagto waa min xuquuqi laa ilaha ila allah waa kii nabigu dhihi jiray salawatulli wasalaamu caleyh umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulu haddii ay yeelaan arrinkaa isaga casamuu minii dima'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi lislaam ila bxaqiha yani xaqu laa ilaha ila lah wey xaqu laa ilaha ila lah waxa weeyaan inaad amarka sharcigana qaadato nahyigiisii wuxuu kaa reebina aada ka hadho waa xaq markaad islaamto kadib dusha kaa fuuliyo ilahay uu kugu yeelanay subxana wa tacala marka xaqa dusha ka fuulaya markay islaamaan islaamka dhexdiisa lagu yeelanayo taa iyadaana usheegu buu nabigu uri sal la alay waslam ayb marka waxaa ka muuqata jumlada iyadaa madcuhum ila lislaam dadku hadday gaalo yihiin intaan dagaalka lagu bilaabin in diinta loo bandhiga saasaa laga qaada madcuhum ila lislaam hadday diinta diidaan oo islaamnimada diidaan oo ahlulkitaab yihiin ayaa markaas waxaa la odhanaya jizye bixiya macnaha waxa weye gibir xoolo laydinka qaadi sanawiyan ayaad bixinaysaan hadday yeelaan waa laga day dagaalka hadday diidaan sooma markaa kadib baa lala dagaalamay ayib in intaan dagaalka lagu bilaabin dacwada la gaadhsiiyo ma shardiba haddayna hadda ka hor dacwadu gaadhin waa in la gaadhsiiyo waa waajib saasuuna nebigu sal alay slam hogaamiyeyaasha ciidamada wata ee duulahaya saasuu nebigu kula dardaarmi jiray salawatulli waslamu calayh haddiise hadda ka hor ay dacwadu gaadhay oo ay maqleen oo markaa kadib ay diideen waa lala dagaalamay haba yaraatee in marka loo taga loo yeedhana shardi maaha waxaa ku tusaya xadiidkii nabiga sal lay slam ghaswatu bani lmusaliq nimankaa markuu ku duulay waxaa xadiidka kusoo arooray ana nabiya sal lay slam agaara calaa bani lmusaliq wahum gaaruun ayaga oo aan is ogeyn oo kadsoon oo dagaal ku tala gashanayn oo isdhigtay oon inuu nabigu kusoo duulay ka warhaynin yuu nabigu weeraray salawatullahi wasalaamu calayh marka inaan dacwo loo bandhiginoo war waan idiin nimid ee islaamku ma qaadanaysaan inaan la dhiin baa ka muuqata marka culimadu waxay leeyihiin haddii ay wax gaadheenna shardi maaha in lagu bilaabo oo dacwada lagu bilaabo haddayna wax gaadhinna islaamkoo lagu bilaabin waa inaan dagaal lagu bilaabin maanaa waa marka hore in dacwada loo bandhigo wey ayib markaasuu nabigu wuxuu usheegay salawatullahi wasalaamu calayh yani dacwada oo dadka loogu yeedho iyo dadkaoo khayrka loogu yeedho oo ilaahay sabab kaaga dhigo inay hanuunaan ajriga ay leedahay xoolo adduun waxa ugu qiimo badan ilaahay subxaana watacaala hal nin inuu sabab kaaga dhigo hanuunkiisa leanna xoolo adduun oo waaga iyo haysteen baa waxaa ugu qiimo badnayd geela cadcad geela gudguduudan xumuru nacam geela kuwiisa gudguduudan baa carab xoolaheeda ugu qiimo badnaa qiyaas uu weeyaanoo nebigu fahamkuu kusoo dhawaynayaayoo xoolaha qiimihiisa inay fahmaan unbuu doonay oo iyaga fahamkooda wuxuu ku ekaa xoolaha waxaa ugu qiimo badan geela cadcad laakiin maanta maxaa la dhihi maanta waxaa la dhihi magaala la soo galay oo dollar iyo waxaa la raadinaya dahab marka fahmiga unbuu nabigu kusoo dhaweyn mooye geel waa xoolo adduunyo waxa laga helayo ajriga laga helayo ayaana intaa ka qiimo badan adduunyo iyo wax la waxa ku dhex nooloo saas way macnaa walahumaa waxaa usugnaaday bukhaari iyo muslim can sahl bni sacdin waxaa laga warinaya radi allahu canhu ana rasuula lahi sal ly slam qaala inuu yihi nabigu yowma khaybara la uctiyanna waxaan siin buu nabigu yihi arraayata calanka hadan beri rajulan nin baan siin oon u dhiibi wey ninkaasoo yuxibu llaha ilaahay jecel wa rasuulahu rasuulkiisa wa yuxibuhu llahu ilaahayna uu jecel yahay warasuuluhu rasuulkiisu jecel yahay waxaa xadiidka ku taal sifo ilaahay oo ah sifatu lmaxaba ilahay tilmaamihiisa inay ka mid tahay inuu addoommadiisa jeclaado wan wanaagsan jacaylka ilaahay oo sifo u ana waa sifaadkiisa ficliga ah wabitaali sifo sifaadka addoommada oo kale uma eka laakiin ilaahay waa leeyahay subxana wa tacala waxa la yidhahdo waa jecladaa addoommadiisa sifatu jacayl waa leeyahay yaftaxu llahu ilaahay wuu furi calaa yadayhi ninka labadiisa gacmood buu magaalada dadka ugu furiyo guul lagu gaadhi fabaata annaasu dadkiibaa macnaha baryey oo waa bariistay yaduukuuna ayaga oo dhex galaya oo ka wada hadlaya leylatahum habeenkoodiibay baryeen habeenkaasaa la baryey ayagoo laga doodayo oo laga niqaashaya ayuhum koodii yuctaahaa loo dhiibi doono calankaasoo la siin doono falamaa asbaxuu markay waabariisteen ayay hadow way soo jarmaadeen oo way soo kallaheen calaa rasuulilahi sal ly slam bay kusoo kallaheen kulluhum dhammaantood yarjuu isagoo oo rajo ka qabo hunguriyeynaya an yuctaaha calankaa in loo dhiibo calanka waxa la socdo kelimadii nebigaabaa loo rajaynayaayoo loo doonayay lafihiisa lama rabo macna faqaala wuxuu yihi nabigu sal ly slam ayna caliy bnu abi aalib cali aawey faqiila waxaa la yihi huwa isagu yashtaki wuxuu ka sheeganaya oo ka xanuunsanaya caynayhi labadiisa indhood qaala nabigu wuxu yhi sal lay slam faarsiluu ilayhi ucidira ha loo cidiro ha la keeno fautiya bihi waa la keenay fabasaqa fii caynayhi labadiisa indhood buu nabigu ku tufay salawatullahi wasalaamu calayh labada indhood baa lagaga tufay waa meeshuu ka xanuunsanayay ayb waxaa laga qaadanaya xadiidkii ahaa inama aruqyatu min alcayni walxibma soo mahayn xadiidkaan soo marnay labadaa uun in layskaga tufi kara ka dhigay xadiidkaa taqyiidkaasi iyo xasrigaasi inuusan daahirkiisa ahayn baa laga qaadanaya maxaa yl nabigu sal lay slam bukooro iyo xanuunka indhaha ku dhaca isagoo cali kaga tufay marka cuduro badan oo kaleetuu nabigu sal lay waslam yaa soo aroortay sharciga in lagu tufi karo macna ayib wadaca lahu nabigu waa u duceeyey salawatullhi wasalaamu caleyh fadaraa waa bogsooday kaan lam yakun wuxuu u bogsooday kaan lam yakun sidii isagoo aysan ahaanin bihi isagaba wajacun wa xanuuna isagoo aan uusan haynin oo kale fa acdaahu markaasuu nabigu u dhiibay arraayata calankii yacni wax raad ah oo ishii ku haray ma jiro ilan ishu waxunbay sii yara guduudnaataa oo waxbay sii yara dhacdhacaantahay xataa wax yar oo kasii muuqda xataa ma jiro weligeed inaysan xanuunsanin baad moodaa faacdaahu nabigu wuxuu dhibay araayata calankii faqaala wuxu ui nabigu sal ly slam unfud macnaha waxa wy imdi wey soco horay u soco calaa rislika tartiibtaadana u soco yani waxbaha degdegino tartiibtaada isaga soco wey xataa tanzila ilaa aada degto bisaaxatihim nimankaa lagu diray duleedkooda ilaa aad ku degto uma markaa kadibna udcuhum ugu yeedh ila lislaami islaamnimada ugu yeedh waahbirhum u waran bimaa yajibu waxa waajibka ku ah calayhim dushooda waxaa ku waajibaya dushooda oo min xaqi illahi ilahay xaqiisa a ah tacaala korhay fiihi islaamnimada dhexdiisa yani markay islaamka dhexdiisa galaan xaqa ilahay dushooda uu ku yeelanayo oo xaqa islaamnimada ah macnaha xuquuq badanoo marku ruuxu islaama ka dhalanaysa fawallahi fa ilahay baan ku dhaartay lian yahdiya allahu ilaahay inuu hanuuniyo bika adiga rajulan inuu kugu hanuuniyo waaxidan oo keliya yaa khayrun waxay ka fiican tahay laka adiga kaaga fiicantaho kaaga khayr badan tahay min xumri nacami geela gudgududan ee cascas oo xoolihiina ugu fiican kaasaa kaaga fiican iyo xaxalboo xoolo adduunyaaba yaduukuuna waxaa laga wadaa an yakuuduun fiihi baabka waxaa ku jira masaail masaail dhowr ah masalada koobaad waxa weeye ana dacwata yeedhitaan ilallahi xagga ilahay dadka loogu yeedhaay oo dadka loogu baaqo khayrka dariiqu man dad jidkood wey itabaca raacay rasuula lahi sal ly waslam dadkii nebi maxamed raacay sal allahu aleyh wasalam waxaa lagu yaqaanaa oo jidkooda ah inay dadka xagga ilaahay ugu yeedhaan waxaa laga fahmiyey ruuxii dacwada ka taga oo dadka khayrka ugu yeedhi waaya jidkii nebi maxamed buu khilaafay salawatullhi wasalaamu caleyh saas way maana ayib athaaniyatu masalada labaadi waxa weeye atanbiihu baraarujin cala alikhlaasi ikhlaaska laysku baraarujiyo aayadday ku taallaa in dacwada ilaahay dartii loola jeedo dana kale aan lagu wadanin kursi ku gaadhiyo iyo magac ku gaadhiyo sumcad ku gaadhiyo xoola ku helay ilaa aakhiri waxaasoo dhan dhinacaas ka dhig maxaa yeelay liana kaiiran in fara badan oo dadka ducaadda ka mid a ah, low dacaa haddii uu yeedho ila alxaqi xaqa hadduu dadka ugu yeedho fa huwa yadcuu wuu yeedhay ilaa nafsihi naftiisu dadka ugu yeedhay hadduu xaq baan dadka ugu yeedhi yidhaahdo lafihiisa iyo manaafacaad isaga usoo noqonaya unbuu dadka ugu yeedhi ama waxoogaabuu ku qaadanaya oo intaasuu ilaashan sida dad badan maanta ay u badan yihiin dad badan intaa xataa qaaran aan xalaashanaynin baa jira waxyaalaha la yaab kale bay ka mid tahay yacni rag bismi ducaad ku qaata wax ku qaata oo wax lagu siiyo oo xoolo yani ama zaka ama muslimiin laga soo qaada lagu siinayo haddana aan yawm min alayaam aan dadka oo ilahay ka cabsada odhanay xooluhu qaadanayo soo xaaraam maa ma waxaa loo siiyey waad baahantaha faqiir baa tahay ad qaado mise sabab mucayana lagu siiye sababkii mucayankae lagu siiya dad ka soo bixi weyn xaaraam wey xoolahan xaaraamaad cunaysa sidaa daraaddeed ama dal noocaas oo uu meesha ugu jira ama ma ahe magac buu raadin ama ma wuxuu doonaya abaabul intuu galo waa siyaasiyo inuu kursi iyo madaxtooye ku gaadho oo dadkan tala ku gaadho ujeedooyin noocaasoo fara badan baa jiro oo yani waxa weyaan ikhlaaskii wax u dhimaya ama ikhlaaskiiba baabi'inaya marka dad badanoo ducaado sidaasaa jira saa daraaddeed baa waxay aayaddu tidhi adcuu ila allah yacni ilaahay dartii iyo ikhlaas unbaan dadka ugu yeedhiy ujeedo kale meesha kuma jirto ikhlaaska halkaasaa laga qaadan athaalithatu masalada saddexaad waxa weeye ana albasiirata cilmiga iyo aqoonta dacwada loo yeeshaay min alfaraaidi waajibaadkii ka mid tahay wax saalan maa sunnana maaha waa waajib wey intaadan dhaqaaqin inaad wax barato oo fadhiisato cilmigiidaa daaliyey iyo barashadiisii markaasay mas-uuliyad iska qaateen aynan qaadi karin ayib alraabicatu masalada afraadi waxa weeye min dalaaili ili xusni tawxiid tawxiidka wanaagiisa iyo quruxdiisa waxyaalaha kutusaya waxaa ka mid a inuu tawxiid quruxsan yahay waxyaalaha kutusi waxaa ka mid a iyo astaamaha anahu tawxiidku llah waa ilaahay oo laga hufo can ilmasabati aflagaado iyo cay laga hufo tawxiidku waa ilaahay subxaana watacaala oo cay iyo aflagaado iyo xumayn oo dhan laga hufo wey saas wey macana taasi waxay ka mid tahay waxyaalaha kutusaya tawxiidku inuu fiican yahay o qurux badan yahay waxyaalaha kutusaya ka mid tahay oo see cay ku yahay shirkigu waa cay iyo aflagaado ilahay loo geysanaya subxana wa tacala markaad tidhahdo ilaahay waa la baryi karaa addoon kalena waa la baryi karaa soo ilaahay iyo addoonkiisa maadan meel wada dhigin cayd iyo meel kaga dhaca wey marka maxaa yeelay inay meel kaga dhacta waxaa ku tusaya walilahi lmatalu laclaa ilahay addoommadiisa laguma shabaho laakiin tusaalo yani tawdiix iyo wax idiin cadayn kara haddaan masalan idiin sameeyo haddaad masalan aan kasoo qaadna madaxweynaha marti qaado gurigaayaa ku marti qaaday madaxweynaha markaad marti qaaday oo gurigii u yimid yaad sokoro lasoo fadhiisiisay iyo ciyaal dalbi markaasaad isku weel wax ugu keentay wadaagaad tiri madaxweynaha meel miyaa kaga dhacday mise waad xidaysay xarig baa ku yaqaana haddaan qoortaba lagu duulinin saas wey meel kaga dhac wey marka ogow hadda labadooduba addoommo isleeyihi jokoraha iyo madaxweynuhu labadooduba waa addoommo allihii subxaana watacaala tacaala addoommahoo dhan abuurtay iyo addoonkiisoo miskiin ah markaan hal weel wax ugu wada rido ood wadaajisay khaladka ka weyn iyo cayda ka weyn xagay ka imaan khalad la gala ka ugu weyn wey waa gaf iyo meel kaga dhacay ilahi subxaana wa meel lagaga dhacay sidaas alkhamisatu tashanaadi waxa weeye ana min qubxi shirki shirkiga foolxumadiisa waxaa ka mid a kownahu ahaanshihiisa uu yahay masabatan lilah cay ilahi la cay yani shirkigu siduu ilaahay cay u yahay iyo tawxiidkuna wuxuu u yahay hufid ilaahay caydii laga hufayo subxana wa tacala iyo aflagaadadii iyo meel kaga dhaca ayib asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye hiya ahamuha waa midda ugu weyne masalada ugu muhiimsan weeye ibcaadu lmuslimi muslimkoo laga fogeeyo can lmushrikiina gaalada laga fogeeyo laa yasiru ma ahaanayo minhum ayaga ka mid noqon maayo yani muslimku inuu gaalada ka fogaado oo uusan ka mid noqonin laa yasiru xaal uusan ahaanaynin minhum ayaga ka mid noqonaynin walow lam yushrik hadduu doono yuusan shirkiba ku dhicin waxaa laga wadaa muslimku waa inuu gaalada ka fogaado mabaadidooda ka fogaado deegaankooda iyo macnaha waxa wey guryahooda ka fogaado xataa yuusan shirkiba ku dhicin be laakin xataa deganaansho iyo wada noolaanshaa loo ogolay wy maana saas wey walow lam yushrik xataa yuusan shirkiba la imaan oo waa kii nabigu dhihi jiray sal lay waslam muslimka iyo gaalka laa tatara-aa naarahuma dabkoodu isma muuqdu nabigu yii salawatulli waslamu caleyh dabka guriga muslimkaa ka baxay iyo guriga gaalka dabka ka baxay isuma muuqdaan ma darsaan wey maana ma darsaan oo waxay aayad ka hadlaysa masaladii hijrada in laga hijroodo diyaarta gaalada laga hijroodo wy maana waa masalada casiiska maanta saas weya marka taasna way kutusiya xaggee laga qaadanaya xaggee laga qaadan xadiiskii mise aayaddii mise xadiidkii kale aayaddii xagee wamaa ana min almushrikiin halkaasaa laga qaadanaya ayib asaabicatu masalada toddobaad waxa wey kownu tawxiidi tawxiidka ahanshihiisa uu yahay awala waajibin wax waajiba ka ugu horeeya adoonka wax ku waajiba tawxiid baa ugu horeeya shahaadatu an laa ilaha ila allah inuu qiro ogolaado barto shaygaasaa ugu horeeya xaggee laga qaadan xadiidkii mucaad xadiidkii ibnu cabaase falyakun awala ma tadcuuhum ilayh athaaminatu masalada sideedaad waxa weye an yubdaa in lagu bilaabo bihi tawxiidka in lagu bilaabo qabla kulli shayin wax walba hortii xata salaa salaada xataa waa in laga hormariyo markaas dadka diinta usheegayso khaladaadkay tawxiidka ka galeen ka sax halkaa ka bilow dhibkay doona ha kugu qaadato ha lagugu garaaco ha ku kala jabeen yani waxa wey ha lagu burburo waxa uu ka dambayn doonaa dhismihii sharciga u baahnaa saas way maanaa dhismihii sharciga u baahnaa ee aasaaskiisu adkaa kaa unbaa ka dambayn doona laakiin adigu haddaad yani waxa weeyaan boob hoosta ka dhacaamaysa oo infection hoosta ka qabta dusha laakiin waxoogaa uu ka fulay haddaad tidhahdo hala dadado ha la dadado maxaa kasoo bixi doona miyay badnaani weligeed soo caabuqi mayso intay caabuqda unbay berritana macnaa waxa wey loo goyni lugta iyo meesha ku taala loo goyni marka waxaan aadadayso dadbi maaye sidii nebigu u abbaaray salawatulli wasalaamu caleyh u abbaaro dadku ha kala baxaanoo wax muwaxidiin ah iyo wax shirkiga ku hara ha noqdeen jahli cid loogu cudur daaro dambanayayna jirin xilkaa way xilka ku saaran adig laakiin isku qaad war soconaya ma isku qaad socon weydayo adiga arkayo hadda muxaawalaadka ay gelayaan dadka maala waxa wey xarakaadka islaamiga maala kama soo qaad muxaawalaad fara badan ay maanta gelayaan waa ku fashilmaya qolaa meeshan muxaawalo ka geliyo waxay gelayaan doorashooyin siyaasi waxay gelayaan ay dawladku doonayaan ma ku guuleysanayaan way fashilmayaan qaar baa dagaal gelayo dagaalkiisay u wadaan u wadaan kuwii xataa inay iska qaadaan gaalada iyo isticmaalka ku guuleystaa dhexdooda isburburin aawa afghanistan hay ugu dambeysay limaada raggii hogaamiyeyaashaa shalaysa ee ruushka la dagaalamayay maanta maxaa dib isugu celiyay iyagii oo shacabka reer afghanistan intii ruush u geystay in ka badan ay ugu geysteen ma dhisna markoodii hore ay wax bilaabayeen ikhlaas baan jirin hunguri baa meesha yaalla iyo kursi baa loo tartamaya dad noocaasoo oo kale haddaadna hala dalo ummadda waxaasoo midhan bay noqone ummad saafi a soo saar marka hore markaa kadib rabbi subxaanahu watacaala tacaala asagaa qorshaha garan oo qaabka wax u wadi garane maalintii ay taasi isdiyaarisa sidii nebi maxamedda salawatullahi wasalaamu caleyhi loo siiyey asbaabtii tamkiinka iyo dowladnimadu otomatikiyan ba isaga imaan laakiin dadaalku ha noqdo dhismihii ummadda la dhisi laha halkaa in laga soo bilaabo wy maana halkaa ha laga bilaabo dacwadu halkaa ku wajahanto ataasicatu masalada sagaalaadi waxa wey ana macnaa an yuwaxid macnaha laga wado an yuwaxid ullaha lafdigaas xadiid ku yimi macnaheedu waxa wey macnaa shahaadati an laa ilaha ila allah waa isku macno wey alcaashiratu masalada tobnaad waxa weye ana alinsaana insaan qad yakuunu inuu noqdaa laga yaaba min ahli lkitaab inuu ahlulkitaab noqdaa laga yaaba walxaal huwa isagu laa yacrifuha laa ilaha illa allah uusan aqoonin aw amase yacrifuhaa wuu garanayaa walaa yacmalu biha uusan ku camalfalayn ruuxu inuu ahlulkitaab noqdaa laga yaaba yahuudi ama nasraani isagoo laa ilaha ila allahu aan aqoonin ama wuu yaqaanaayo kuma camalfalayo maxaa yeele laa ilaha illa allah waxa weeyaan waa mabaadidii tawreed iyo injiil labadaba ku taale wey muuse iyo ciisena lala soo diray iyo rusushoo dhan marka waxaa laga yaabaa in ahlulkitaab la yidhaahdo iyagoon aqoonin xaggee laga qaadanaya a aha falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha illa allah hadday yaqaanaan maxaaba loogu yeedhi hadday yaqaanaan inay ahlulkitaab yihiin waa la sheegay inaysan aqoonin xagee laga qaada laa ilaha illa allah inaysan aqoonin waxaa laga qaadanayaa maxaadan u sheeg oo bar loo leeyahay hadday garanayaan soo taxsiilulxaasil maa awala maa tadcuuhum taasaa laga qaada inaysan aqoonin haddana ahlulkitaab way laa ilaha ila allahuna ma garanayaan ama way garanayaan laakiin waxa weye kuma camalfalayaan saas wy maana oo waxaa laga qaadanaya macnaha siduu sheekhuba doonay inuu baraarujiyo waxa weye ahlukitaab ruuxan marka lagu yidhahdo inuu muwaxid yahay ha ka raadine markii lagu yidhahdo ahlukitaabkal axkaam bay leeyihiin oo gaalada kale kaga gedisan yihin oo sharcigu sheegay ahlulkitaab markaad doonayso inaad raadiso ha raadin nin muwaxid ah oo laa ilaha ila allahu macnaheeda intuu garanayo ku dhaqmayo maxaa yeele ahlulkitaabka intooda badani laa ilaha ila allahu maba garanaya hadday garanayaan muslimiin bayba noqon lahay ayib alxaadiyatu cashrata masalada kooiyo tobnaade waxa weeye atanbiihu baraarujin cala tacliimi dadka in wax la baro laysku baraarujiyo bitadriiji si tartiib tartiiba in wax loo baro macnaha waxa weeyaan usluubka dadka wax loo barayo la xadiidku wuu sheegay oo in tartiib tartiib siday arrimuhu u kala wen yihiin yani manguri wax ka weyn la geliyo waa dilaacada soomaalida tidhahdaa ibni aadamku wax buu qaadi karaa kolba intuu qaadi karo in lagu dayo wey kolba intuu qaadi karo la siiyo oon hal mar aan takaaliifta dusha laga wada saarin wey maana sidii nabiguba salawatullahi waslamu aleyh warkii waxyigu ku degay waxyigu takaaliiftiisu hal mar ma soo wada deginay in yar in yar bay usoo degtay daaqada ibni aadamka iyo tabartiisaasaas maanaa in yar in yar in dadka wax loo baro tadriijiga xadiidka waa laga qaadan maxaa yeele waxa la yidhaha tawxiidka bar tawxiidka markay ogolaadaan maxaad ku xijin salaada ku xiji soo tartiib maaha saas wey athaaniyata casharata ta tobnaadi waxa weeye albudaa'atu bilaabid bilahami shayga ugu muhiimsan lagu bilaabo falahami ka ku xiga lagu xijiyo xagga ahmiyadda in lagu hormaro oo shayba shaygu ka muhiimsan yahay laga hormariyo tawxiidka salaada zakada ila akhiri athaalithata casharata masalada saddexiy tobnaad waxa wey masrif azaka zakada meesha lagu bixinayo zakada meesha lagu bixinayo xadiidku waa sheegay oo xagee ahayd faduraddu calaa fuqaraa'ihim halkaasaa zakada lagu bixin iyo toddobadii kaleete aayaddu sheegtayba alraabicata casharata masalada afariy tobnaad waxa weeye kashfu lcaalimi ninka caalimkaa inuu faydo ashubhata waxa daliil ahaan ruuxa isu tusiyey can ilmutacalimi ruuxa wax baranaya inuu ka faydo yani ruuxa haddaad aada wax baranayaen wax u sheegayso haddaad isleedahay war amay halkaasi waxoogaa shubha kasoo gal shubhada waxaa la yidhahdaa wixii daliil isu kaa tusiyey daliilna aan ahayn adiga laakiin daliil isaga kaa dhiga ayaa shubha la yidhahdaa marka waxa noocaas oo kale haddaad istiraado ruuxa waa ku dhalan karaa waa inaad ka faydood u cadayso xaggee laga qaada faturadu calaa fuqaraihim saas waay tuukadu min aniyaihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim tuukadu min aghniyaaihim markii la yihi ayaa waxaa ku dhalan kara ruuxan xoolaha laga qaadayo waryaha qaadanaya talow soo ma waryaha mayaa laydinku danaysanaya talow ma nebigaa talow qaadan doona mise ninka loosoo diray baaba loogu danaynaya oo qaadan doona faturaddu calaa fuqaraai shubhadaasaa laga saaray marka saas wy maana wixii marka daliil isu tusi karo ruuxa ku dhalan kara intuusan kuma dhalaninba waa inaad kasii dagaalanto o usii cadayso oo macnaha waxa way ka saarto waa kii nabigu sal lay waslam yani haweenaydiisii muxuu dhihi jiray inaha zaynab soomaya zaynab soomaya ha inaha zaynab inahaa safiya eh inahaa safiya markii nabigu uu ka yaabay saxaabadu inay tuhmaan oo lagu tuhmo in maaragtay naag ajnabiyada habeennimo uu la socdo ayaa nabigu wuxu yhi sal ly slam inaha safiya si uusan shaydaanku uga faaidaysanin saas wey maanaa alkhamisata casharata masalada shan iyo tobnaad waxa weye annahyu reebitaan layska reebo can karaa'imi alamwaal xoolaha kuwooda ugu fiicfiican dadka in laga qaado dadka sekada ururinaya inay ka qaadaan xoolaha kuwa ugu fiicfiican taas oo laga reebo macana maxaa yeelay xoolaha kuwa ugu fiicfiican kaba kacaya bay uguba roomba yani waxa ruux laga qaadi maayo lama ogola in laga qaado kuwa ugu hooseysayna laga qaadi maayo walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquuna soomaahan walastum biaakidiihi ilaa an tuqmiduu fiih shayga ugu xun haddaad degta soo qabato ee adiguba aad haddii qaada layidhahdo aadan qaadateen ha yeelina baa laleeyahy saas ayib asaadisata cashrata waxa weye itiqaau dacwati lmazluum ruuxa laga gardaran yahay habaarkiisa in layska jiro oon dadka la dulmiyin oon la gardaraysanin maxaa yeeley haddii kale habaarkiisaa kugu dhici nafsigaa soo degdegi wey asaabicata casharata midda toddobiyo tobnaadi waxa weye alihbaaru warimid lanoo warramo biannaha baryadaasi laa tuxjabu inaan la xijaabaynin baryada ruuxa laga gardaran inaan la hor istaagaynin oo ilaahay ay gaadhi subxana wa tacala athaaminata casharata ta sideed iyo tobnaadi waxa weeye min adilati tawxiid tawxiidka adiladiisa waxaa ka mid a ah, maa jaraa wixii dureeray calaa sayidi lmursaliin inta lasoo diray sayidkooda dushiisa wixii ku dureersaday wa saadaati lwliyaa iyo awliyada madaxdoodii dushooda wixii ku dureersaday oo min almashaqati dhib ah waljuuci gaajo ah walwabaai rafa iyo cudur ah macnaha macnaha waxa weeye ruuxan kadaasa inuu tawxiid yahay muwaxid yahay waxaa daliilu ah markii intay mushaqa ku dhacdo oo dhib ku dhaco oo gaajo ku dhaco oo la rafaadiyo uu ku sabro u adkaysto taxamulkaa iyo sabirkaas ayaa daliil wuxuu u yahay ruuxaasi inuu muwaxid yahay maxaa yl nabiga iyo madaxdii awliyada oo saxaabadii nabiga sal alay wasalam dhib baa soo mareen gaajay mareen oo khaasatan khaybar khaybar tii xadiid ka warramaya meelahay aad ugu rafaadeen bay ka mid ahay ilaa ay ku sigteen hibil hilibka dameeraha inay cunaan marka iyadoo ay saa tahay haddana tawxiidkii iyo islaamnimadii bay ku sabreen daliil bay u tahay inay muwaxidiin yihiin ataasicata cashrata sagaal iyo tobnaad waxa weye qawluhu oraahda nabigu yihi salawatulli waslamu aleyh la uctiyanna araayata calankaan siini ila aakhirih calamun waa astaan oo min aclaami nubuwa nebinimadiisa calaamooyinkiisay ka mid tahay maxaa yeelay ninka uu tilmaamay cali buu noqday calina nin ilahay jecelya way subxana watacala saxaabadii nabiga sal lay slam raggii ugu waaweynaa wey ayib alcishruuna masalada labaatanaadi waxa weeye taflu tufitaanka nabigu uu tufay fii caynayhi labadiisa indood calamun iyaduna waa astaan oo min aclaamiha nebinimadiisa astaamaheeda ka mid a ah, aydan ku noqonay astaamaha nebinimadiisa waxaa ka mid a tufid candhuuf uu tufay ayaa ishii dhanayd ku bogsootay mucjizaadkiisay ka mid tahay alxaadiyatu walcishruun ta kow iyo labaatanaadi waxa weye fadiilatu caliyin radia allahu canhu cali fadligiisa cali isagoo saa u fadli badan oo ilaah iyo rasuulkiisaa jecel la yidhi haddana intuu yidhi weli baan ahay oo welinimo isu caleema saaray dadka muslana ha laygu soo xidhmo bal dadkii ku xidhmay oo cali yidhi waa ilaah ila waktigii saxaabada ridwaanulahi alayhim dad waxaa soo baxay cali yidhi waa ilaah cali radi allahu canhu intuu godad qoday oo dab shiday iyo intuu soo qabtay buu kulligood ku guray war maalihi ilahi baad meel la wada dhigteen inkaana ku dhacday kulligood halkaasuu ku laayay inkastoo cali radi allahu canhu saxaabadu ay ku diideen gubitaanku gubay haddana saas in loo ciqaabo waa mutaysteen maxaa yeele mushrikiin bay noqdeenoo gaalnimay ku dhaceen saas weya yaa xadbadaa maanta hadday dadka culimada ah ee la daba joogo ee la baryayo hadday sidaa cali oo kale yeeli lahaayeen oo dadka dhihi lahay war ku xidmoodna dhaafa waxba idinma tari karneen yaaba cidaan ilahay baryi lahaa soo waxa dadka soo jiidanaya iyaga maaha oo wax mumuujisanayo oo dadka wax usheeg sheegaya khatar wey cali cumar radiallahu canhu isaguna sidaas oo kale u sameeyo dad noocaasoo kale quluwi ku kacay ayuu isaguna saasoo kale ula dagaalamay athaaniyatu walcishruunata labiiyo labaatanaad waxa weeye fadlu saxaabati saxaabada fadligooda fii dawkihim dhumbashadooda ay dhumbadeen tilka leylati habeenka ay dhumbadeen dooday doodeen wa shuqlihim iyo mashquuliday ka mashquuleen can bishaarati lfatxi guushii laysugu bishaariyey ilaa nebigu magaaladaa qabsan doontaan buu yihi soo ma magaaladaa qabsan doontaan maxaa looga doodi waayey oo looga dooday uun ninka berita calanka loo dhiibi doono tanay ku mashquuleen bishaaradii loo bishaareeyey magaalada ay qabsan doonaanna waa ka mashquuleen maxaa yeelay tana weyn magaalada la qabsan doono manaaficdeedu dadkay ka dhaxaysaa laakiin markhaati kaca nebigu uu markhaati kacay waa arrinkuu gooni a ah awey haddaad nasiibkaaga hesho macna waana arrin aakharo oo janno iyo ilahay jacaylkiisa iyo wanaag lagu heli wey athalitatu walcishruuna wa midda saddex iyo labaataaneed waxa weye aliimaanu rumayn bilqadari qadarka la rumeeyo lixusuuliha maxaa yeelay helitaankeeda la helay liman lixusuuliha xasilidda ay u xasishay bishaaradii ama calankii liman cid bay u xasishay lam yasca aanu ordin iyo wa mancihaa diidada loo diiday caman cid loo diiday sacaa u orday nin u orday oo soo kallahay oo soo jarmaaday oo dhaxani dishayna wuu ka qabay nin gurigiisa iska jiifay oo warba ka hayninna wuu helay masaladaa maxay ku tusi horaa waxa loo qaybiyey wey qadarka ilaahay horu u dhacayo wax qorshaysan unbaa inugu dul socda waxba marka haddaad si kasta u orodana qadar qadarka ilahay bedeli maysa haddaad gaabisana qadar ilahay bedeli maysa wixii sidii loo dhigay buu udhow yahay maana u fuli alraabicatu walcishruun waxa weye aladabu aadaab baa laga qaadanaya fii qawlihi buu kusugaya nabiga hadalkiisa sal lay slam calaa rislika tartiibtaada yani ha degdegin degdeguma ficna tartiibtaada isaga soco nabigu salawatullah waslamu caleyh alkhaamisatu walcishruun ta iyo labaatanaad waxa weye addacwatu yeeritaan ila lislaami dadka islaamnimada in loogu yeedho qabla alqitaal intaan lala dagaalamin waa goormo waa haddayna dacwadu horey u gaadhin baan nidhi laakiin hadday dacwadu horey u gaadha sidii xadiidkii bani mustaliq uu kutusayey waa lala dagaalami karaa macanaa iyagoo loogu yeedhin asaadisatu walcishruun ta lix iyo labaatanaad waxa weeye anahu mashruucun waxaa mashruuca oo u banaan liman ciddii liman ducuu qabla dalika anahu dagaalkii gaalada lala dagaalamayo mashruucu waa banaan yahay liman cid buu ku bannaan yahay dagaalkaasi ducuu loo yeedhay qabla dalika dagaalka ka hor oo waqutiluu lala dagaalamay macnaheedu waxa weye ciddii loo yeedhay dagaalka ka hor oo waqutiluu waa lala dagaalamay ciddii dagaalka ka hor dacwadu gaadhay oo loo yeedhay oo islaamka loo bandhigay markaasi waa lala dagaalamayo shardi ma aha way banaantahay in lala dagaalamo waajibna ah ma maaha markaa dambe in dacwada loola gaadhsiiyo macna assaabicatu walcishruun ta labaatan iyo toddobaadi waxa wey addacwatu yeedhitaan dadka loogu yeedho bilxikmati xikmad in dadka loogu yeedho in xikmad la adeegsado xikmadan rifqigaa ka mida a yani dadka loo dhimriyo oo si degan oo naxariis ku jirto nugul dadka in wax loogu sheego lagu kakinin liqawlihi odhaahdu nabigu uri sal lay slam ahbirhum bima yajibu waxa waajibka kuwa ah u sheeg yani ahbirhum taasaa laga qaadano hadalka kan oo qallafsan ma aha haddii si tartiiba ah oo nugul wax lagugu sheegaayo waa xikmad saas wey aayadaasi macnaha waxa wey lafteeda laga garanayo calaa basiiratin taas xikmaduna waa soo gelaysaa bay leeyihin mufasiriinta qaar ka mid athaaminatu walcishruun mas'alada labaatan iyo sideedaadi waxa wey almacrifatu garasho bixaq illahi ilah xaqiisa la garto fi lislaami islaamnimada dhexeeda islaamka ruuxu markuu soo gala kadib oo gudihiisa uu ku jiro xuquuqda ilahay uu kuleeyay oo inuu laa ilaaha ila allahu iyo islaamkuu soo galay takaaliiftiisi inuu fuliyo ah waajibaad wixii ahaa iyo wixii macnaha manhiyaadahaye laga reebay arrintaa inuu la yimaado ataasicatu walcishruun midda sagaal iyo labaatanaad waxa weeye hawaabu man cid abaalgudkiisa ihtadaa hanuuna uu hanuunay calaa yadayhi labadiisa gacmood rajulun nin uu kusoo hanuunay waaxidun oo keliya hal nin oo keliya ruuxu ilahay sawgiisa uu kusoo hanuunay fadliga iyo ajirka uu leeyahayna iyo abaalgudkiisana waa laga qaadan yani sooma haboono marka dadkan oo gaalada ah een meel meel fogba jirinba meel fog ma jiraan wax mabda weynna ma haystaan waxoogaa waxay u baahan yihiin haddaad maalin laba boqol siiso kaala islaam tirahdo iska islaam hor laba boqoloo janno la siisaayo waa sax salaamiya hala soo qaqabto oo dhegta hala soo qabto weliba soo qabasho keliya lagu daynayay meelo ay wax ku bartaan aan u diyaarin kharashkeeda hala bixiyo iyo dad wax bara marka kadib ba ma noqonaya haddii kaleeto markay soo islaamaanba waxay u baxayaan wax la yidhaha tasawul inay un dawarsadaano nimasilimujaala inay yidhahdaan shalay baan islaamay ama maartay mikowu baan islaamay iyo yani waxa wey islaamkii wax lagu dawrsadaa ay ka dhigtaan waxaasay noqonaya maxaa yeele wixii baan la berayninoo wuxuu iska noqday kelimo uun afka loo gelina waa iska dhaqaaqayaan marka waa jalis weyn waay jalis dad badan ay haysanin weeye weliba soo islaamintu wax saalan maaha athalaathuuna mas'alada soddonaadi waxa weye inoogu dambaysa alxalifu dhaarasho la dhaarto cala alfutya jawaabta diinta marka mas'ale aad ka jawaabayso inaad ku dhaarato xagga laga qaadanaya fawallahi lain yahdiy allahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nacam fawallahidaasa laga qaadanaya macnaha jawaab su-aal lagu weydiiyey keliya adoo ka jawaabay ruuxu siduu ruuxu yani waxa u rumaysto oo qalbigiisa ugu dego waad u dhaaran kartaa dhaartii la diidayna ma aha laakin haddii dhaar la-aanba uu qaadan karo dhaarta markaa looma baahna iska daawe macnaha sidaasuu leeyahay ibnu cuthaymiin oo dhaarta badan inaysan ficnayn de aayadda barkutusi waxfadu aymaanakum hada wabilahi tawfiiq sal allahuma wasalam cala nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh